alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wala ali muxamed wa sallama tasliiman kaiira waxaynu kusoo jirray kitaabkii mukhtasar ibnu abi jamr ayaynu kusoo jiray waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacala xadiiska laba boqol iyo lixdan iyo afar can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi laa tasubu alamwaat ha caayina kuwa dhintay fa innahum qad afdow ilaa maa qaddamuu maxaa yeelay ilaa maa qadamuu ay ilaa jazaa'i maa qadamuu waxay hormarsadeen abaalmarinteedii ayay gaadheen saas aawadeed ha caayina xadiidkan waxa uu reebayaa in dadka dhintay la caayo ayuu reebayaa lafdiga xadiiskan wuxuu eegyahay caam oo inaan la kala faqirayn dadku nooca yihiin oo cidnaba aan la caayan ciddii ahluliimaan inaan la caayan garannay oo dadka ahluliimaanka marka horeba xantoodu ma bannaanayn ashyaa laga soo reebay mooyaane marka xurmadii ay lahaayeen markay nool yihiin bay markay dhintaanna leeyihiin sidaan loo xaman karayn ama aan loo caayi karayn ee cirdigoodu u dhowrnaa sharcan markay noolaayeen ayaa markay dhintaanna sharaftoodii cirdigooda u dhowran yahay sharcan laakiin marka la eego qawaacidda guud waxaa la garanayaa gaaladu inaynay xurmo lahayn oo maadaamay saas tahay yacni cumuumkan Eh, culamada qaarkood waxay yidhahen ma soo gelayaan laakiin xadiis kalaa soo arooroo sheegaya fatu'duu biha alaxyaa oo deed a ku dhibtaan kuwa nool oo cidda la caayayo haddii dad nooli ku dhibaatoobayaan markaa lafteeda waa arrin keensanaya inaan waxba la caayin waayo daruuro keensanaysa in la caayaa meesha ma jirto ama waxyaale xun ay ku sugnaayeen oo dadka u horseedeen in looga digaayo oo la caddaynaayo butlaankeeda ta noocaasi iyadu ma soo gelayso waa taxdiir loo digaayo loo naseexaynayo sidaas aawadeed yacni iyadu mamnuuc ma ah qofkuna khayr iyo sharba wuxuu kasbado aakhire waa la kulmayaa marka cillada ku saabsan fa innahum qad afdow ilaa maa qadamuu waxay u egtay cilla caama cilladii inayna khaas ahayn oo ku gaar ahayn marka mu'miniinta waayo dee gaalo iyo mu'miniin cid waliba waxay la kulmaysaa waxay hormarsatay abaalmarinteedii bay la kulmaysa marka halkaa marka laga eegana waxaa ka muuqata in cilladu ay noqonayso cilla caama marka ay noqonayso calaa kulli xaal hataa gaalada haddii markaa wax keensanaya aynay jirin layska dhaafo haddii khaas ahaan dad ay ku dhibaatoonayaan ama qaraabadoodii ama marka ubadkoodii ama wax la mida ayaa markaa fiican haddii laakiin maslaxo gaari keensanayso xaalka noocaas iyadu waa ka duwanta waxay ku sugnaayeen butlaankeeda caddaynta la caddaynayaana kuma xidhna cayda oo waxa kale jira mujarad sabbi iyo yacni bayaan sharci ah oo cid loo nasteexaynayo oo looga degaayo xumaantii waa laba shay oo kala duwan weeye xadiiska laba boqol iyo lixdan iyo shan can sahl bni sacdin radi allaahu tacaala canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul sahl bnu sacdin waxa uu yidhi waxaan ka maqlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo yuxsharu annaasu yowma alqiyaamati cala ardin baydaa'a cafraa'ah ka qursati naqiyin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi yuxsharu nnaasu dadka waxaa lagu soo ururinaya lagu soo saarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame calaa ardin baydaa'a dhul cad baa lagu soo saaraya dhulkaasoo cafraa'a cafraaga waxaa loo isticmaalaa yacni dhulka cad laakiin caddaanku aanu saafiga ahayn yacni dhul cad baa lagu soo saarayaa caddaankiisuna aanu ahayn caddaan saafi oo aada aanu ahayn ka qursati naqiyin yacni kimis ee daqiiq saafiya laga sameeyey oo aan buusho iyo il iyo waxba lahayn oo kale ay ka dhigan tahay kimis cad oo daqiiq markaa saafiya laga sameeyey aan il iyo buusho iyo waxba lahayn qashina aan lahayn oo kale ay shabbahayso ay la mid tahay qaala sahlun saxaabiga xadiiska soo wariyo sahal ahi wuxuu yidhi aw hayruhu ama cid kaleo ruwaadda ka midi waxay tidhi ruwaaddii ka dambaysay sahal waashaku min araawi laysa fiiha maclamun liaxad dhulkaasaanu ku sugnayn wax calaamadii cidnaba aynay ugu sugnayn wax amaarada cidnaba aynay ugu sugnayn oo sida mulkiyada loo calaamadsado calaamaadka aan lahayn yani dhulkii waxa weeye waa eh, wax dhismii kuma sugna oo dhulkii waa la simayaa wax buuri kuma yaallaan wax dhiri kuma yaalliin wax guryi kuma yaalliin wax calaamado markaa la calaamadsaday kuma yaalliin dhulkii waa siman yahay ma kala dhaadheera saasaa loo simay wuxuu marka uu yahay dhul aanu innaba wax calaamada aan lahayn innaba wax calaamada aan lahayn dhulkaasaa lagu soo saaray xadiiskana bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey allah wuxuu yidhi yowma tubaddalu alardu khayra alardi waasamaawaat allah wuxuu sheegay in arlada iyo dhulkaba la beddeli doono maalinta qiyaame ha yeeshee culammadu waxay isweydiiyaan macayntoodaa la beddelayaa oo dhulaan dhulkan ahayn baa la keenayaa lagu beddelayaa oo tabdiilku waa tabdiilu dawaat waa daatooyinka in la beddelaayo mise sifaatkii dhulku lahaa baa la beddelaya oo tabdiilku waa tabdiilu sifaat oo markaasaa la dejiyey sifaatkii in la bedelay sifadii dhulka in la bedelay inay ka dhigan tahay in daatadeedii la bedelay ahlucilmiga qaarkood ba mid ay mareen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa tabdiilu daat oo dhulkan waxaa lagu beddelayaa dhul kale sida aahaarta qaarkood ku soo aroortay waxaa dadka lagu xisaabayaa dhul aan dhiig lagu daadin aan wax dembigana lagu samayn marka tabdiilku inahay yahay tabdiilu daat baa culamada qaarkood ay mareen oo dhulkan gebisa waa la duubayaa dhul kalea la kala bixinayaa kaleoo ilaahay abuuray oo aan wax dhiiga lagu daadin ayaa la kala bixinaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waa tabdiilu sifaat oo sifaatkii dhulku lahaa baa la beddelaya waxaana la dejiyaa haddii sifaatka la bedelo oo sifaatka shaygu isbedelo kaannahu in cayntiisa isbeddesho kale ayaa laga dhigaa saasoo kale ayaa laga dhigaa marka culammada qaarkoodba markaa mid bay mareen koley dhulkaasi marka waxa weeye sifada waxaa laynagu sheegay inuu yahay dhul cad kimista cad la mida wax calaamadii cidnaba aynay ugu sugnayn meel kala dheer ma buura ma laha dhir ma laha dhismayaal ma laha calaamada ma laha saasuu u siman yahay maalintaana wax la harsado oaan carshiga ilaahay ahaynna ma jiraan yowma laa dilla ilaa dilluh waxaana looga jeeday yowma laa dilla ilaa dilluh maalintaan hadhjirin hadhka ilaahay mooyaane waxaa loo jeeday harhka carshiga ilaahay mooyaane sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay in la hadhin doono harka carshiga ilaahay in la hadhin doono dadka qaarkood in la hadhin doono nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laynoogu sheegayaa waa in wakhtigaa loo camalfalo ayaa laynoogu sheegaya xadiiska laba boqol lixdan iyo lix can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam tuxsharuuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurla rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam tuxsharuuna waa laydin soo saaraya laydinsoo ururinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame xufaatan xaala cagacaddihiin oo aa kabala'dihiin xaala cagacaddihiin oo wax kabaa aan laydin aqoon yani kaba aydaan sidan toban kaba aad dhiganaysaan curaatan xaala qaaqaawantihiin oo wax dhara aydan xidhnayn haba yaraatee aad muddugantihiin sida hooyadiin kaga soo dhacdeen idinku ah gurlan xaal barabtu idinku taallo gurlan aqral yani waxaa lagu jamcinaya jamciisa fucli baa lagu jamcinaya oo marka waxa weye mufradkii waa aqral markuu mudakar yahay mu'anas markuu yahayna waa qarla oo afcal iyo faclaa ayuu marka mufradku ku yimaadaa mudakarka iyo mu'anaska laakiin jamcu wuxuu ku imanayaa fucli buu ku imanaya qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam alrijaalu waannisaau yanduru bacduhum ila bacd ragga iyo dumarku miyaa qaarkoodba qaarka kale eegayaan waa min baabi xadfi alistifaam xarafkii ama adaatu istifaamka ahaa ee wax lagu su'aalaayey baa la xadfay marka macno su'aaleed baa loo jeeda ragga iyo dumarku miyaa qaarkoodba qaarka kale eegayaan fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alamru ashaddu arrinku waa ka daran yahay min an yuhimahum daak inuu kaasi hami geliyo ay ku fekeraan taas eh, arrinku waa ka culusiyo waa ka daran yahay xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa dadka sidii markii hore lagu abuuray in lagu soo saaraayo iyagoo cagacad oo aan wax dhara sidan oo jidhkooda wixii ka go'ay xataa uu dhammaystiran yahoo soo noqday xubin jidhkooda ka maqan ayna jirin hallo wixii ka go'ay jidhkooda waa loo soo dhammaystirayaa siday hooyadood kaga soo dhaceen iyagoo ah ayay imanayaan kii mar dambe lugtu go'day iyo kii laangaroobay iyo kii gacni go'day iyo kii fari go'day iyo kii dhegi go'day yacni waxa weyaan isagoo dhammaystiran baa la keenaya ya maadaama markaa la gaadhsiiyey ghurlan oo xataa yarayda laga jaray aynay maqnaanayn waxaad halkaa ka garanaysaa jidhkoodii oo kaamiloo dhammaystiran oo qadar ka maqani aan u jirin walow haba yaraataba e in la soo saarayo la keenayo marka markuu sidaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam cayisha waxay u fahamtay caam tuxsharuuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurlan umay fahmin nooca marka waxaweyaan yacni nooca lab oo keliya inuu yahay cidda caynkan lagu soo saarayo taa umay fahmin omay weydiinoo may odhan dumarku iyagu waa ka duwan yihiin soo maaho dharkoodaa lagu soo saaraya yani cumuumkay camal siisay tuxsharuuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurlaa markaasay waxay weydiisay in lays eegaayo iyo in kale ya alrijaalu wanisau yanduru bacduhum ilaa bacd yacni ragga iyo dumarka miyay qaarkoodba qaarka kale eegayaan oo cawradooda markaa muuqanaysa miyay isdaawanayaan dabeed nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam maalintaasi maalin cawro la daawado waa ka weyntahay oo shiddada iyo musiibadu markay weyn tahay yacni qofku ku fakeri maayo xaaladdan dhibaatada maalinta qiyaamo taallaana waa shiddo aad iyo aad u weyn saas aawadeed qofnaba ka fakeri maayo cawro eeg iyo wax la mida kama fekeraayo xaaladda marka aakhirana loogama qiyaas qaadan karo xaaladda adduunyada loogama qiyaas qaadan karo waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye shaygii markaa ishkaal yacni yeesha in la weydiiyo cidda markaa u cilmigale la su'aala laga qaadanaya waayo caaisha nabiga waa weydiisay calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa uga jawaabay waxaa kaloo laga qaadanayaa cawradii in la faydaa adduunyada markii la joogay ay ahayd mid xaaraan ah oo xun maalintaa qiyaamayadu inay ka duwan tahay taasna waa laga qaadanaya taasna waa laga qaadanaya dadkuna khiyaaru ma laha inay markan dhar xidhaan iyo inay xidhan miday khiyaar u leeyihiin ma waxaa soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ku sugan cidda ugu horraysee maalinta qiyaame dhar la huwinaya wuxuu noqonayaa nebi ibraahim calayhi asalaam waa shakhsiga ugu horreeye dhar la huwinayo dhar la siinayo dhar loo gelinayo sababta nebi ibraahim dharka loogu horraan huwiyey maxay tahay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ilaahay dartii baa loo qaawiyey markii dabka lagu tuuraayey ayay gaaladii dharkii ka saareen dabeedna saasay ku tuureen isagoo mudugan dabka ku rideen tacliil labaad culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa shakhsigii ugu horreeyey isguda maadaama uu ahaa shakhsigii ugu horreeyey isguday oo dadkii ka dambeeyoo dhammi ay kaga dayanayaan guditaanka uu isguday ay kaga dayanayaanoo sunnadiisa raacayaan xaaladda caynkaasaa fadiilada lagu gaar yeelay oo laga yeelay ka ugu horreeye dhar loo geliyo laga yeelay haddaba marka saa loo camimoo la yidhaahdo dadkao dhan waxay ahaanayaan qaar marka waxawan yani marka hore qaawan iyagoo xashriga wax lasoo ururinaya iyagoo qaawan baa lasoo ururinaya oo cumuumka ay soo gelayaan nebiyada iyo shuhadada iyo sidiiqiinta iyo saalixiintuba ay soo gelayaan waxaa laga jawaabaya xadiiska soo arooray oo tilmaamaya yubcatu almayitu bihiyaabi maydka waxaa lagu soo saaraya dharkiisa lagu soo saaraya xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim ahlucilmiga qaarkood waxay kaga jawaabeen bacsiga iyo xashriga kala duwan oo marka hore xabaalaha laga soo saarayuu bacsigu noqonayaa xashriguna waa marka lasoo ururinayo xashrigu waa jamci waxushira lisulaymaana junuuduh bimacnaa jumic marka waxa weeye marka lasoo jamcinayo bay qaaqaawanaanayaan laakiin marka hore xabaalaha waxaa laga soo saaraya iyagoo dharkoodii sita ayaa laga soo saaraya culamada qaar saasay mareen bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen bisiyaabihi daahirkeeda waa laga awilayaa si xadiiska loola kulmiyo oo siyaabta waxaa looga jeeda camalkiisi culamada qaar waxay mareen bihiyaabihi in looga jeedo camalkiisi baa lagu soo saarayaa khayr iyo sharba wixii marka uu ku sugnaa ee uu ku dhintay baa lagu soo saaraya oo kii khayr iyo camal saalixa ku dhintayna camalka saalix iyo khayrka lagu soo saarayaa kii shar iyo xumaan ku dhintayna xumaantii uu ku dhintaa lagu soo saaraya marka siyaabku wuxuu kinaaye ka yahay can ilcamal camalka ayuu kinaaye ka yahay calaa haada markaysaga xadiidkan ma caaridayo kama hor imanayo labada weji aynu sheegnay labadaba culamada qaarkood baa tilmaamay qaarba mid ay tilmaameen oo ay ku kulmiyeen axaadiistan daahirkeeda tacaarud uu ku sugan yahay ama daahirkooda inuu iska hor imanayo admoodiis xadiiska laba boqol lixdan iyo toddoba can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yacraqu annaasu yowma alqiyaamati xataa yadhaba caraquhum fi lardi sabciina diraaca nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yacraqu nnaasu dadku way dhididayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamay dhididayaan xataa yadhaba caraquhum ilaa dhididkoodu uu markaa tago fil ardi arlada gudaheeda uu quuso oo uu galo sabciina diraacan toddobaatan dhudhun uu markaa arlada dhusinka uu hoosu galo wa yuljimuhum waxaa xakamaynaya dhididkaas ayaa xakamaynaya oo bimacnaa qowlaladooda soo gaadhaya sidii u xakamaynayo kale ayuu noqonaya xataa yabluqa aadaanahum ilaa uu ka gaadhaayo dhegahooda u gaadhaayo xadiiskanna bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa dadku inay dhididayaan bannaanka qiyaamada ay ku dhididayaan waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qoraxda in la soo dhowaynaayo qoraxdu hadda aad iyo aad bay u fog tahay samaawaadkay ku guda jirtaa masaafo aad iyo aad u dheer oo aada u fog bay inoo jirtaa haddana kulkeeda ayaynu xamili la'nahay iyadoo si aynooga durugsan ayaa haddana kulkeeda aynu xamili la'nahay ayaa kulkeeda aynu xamili la'nahay maalinta qiyaame waa la soo dhowaynayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo qadra miil ya mayl qadarkii baa la soo jirsiinaya yacni masaafo mayl ah qadra miil weliba culammadu isku khilaafeen ma waxaa loo jeedaa maylkii masaafada ahaa miyaa loo jeedaa mise waxaa loo jeedaa waxa weeye maylinka lagu indhakuusho indhakuusha inta lasoo daro isha gudaheeda la marinayo ahlucilmiga qaar waxay u fasireen maylkii masaafada ahaa in looga jeedo ahlucilmiga qaarna waxay u fasireen qadra miil in laga tilmaamaayo maylinka isha la mariyo ee lagu indhakuusho qadar intaa la eg baa la soo jirsiya halkanaa la keenaa ya waxaa hadda waxaweye qolyahan cilmiga maadiga bartay ay yidhaahdaan qoraxdu masaafaday jirta hadday ka soo dhowaan lahayd waxa arlada ku sugani dhammaan waa guban lahayd calaa kulli xaal waxay noqonaysaa taas in ilaahay awood u yeelayo dadka ay cadceedda iska xejin karaan oo aynay ku gubanayn oo aynay ku dhimanayn ya in sidaa laga yeelaayo saas aawadeed inay dhididaan mooyaane yacni mid ay ku gubanayaan ma aha oo bimacnaa ama ay ku dhimanayaan ama ay yacni ku gubanayaan oo ku shufbeelayaan ma aha dadku waxay u dhididayaan calaa qadri alacmaal kolba camalladoodu siday yihiin dunuubtoodu siday tahay iyo qadarkay leeg tahay baa dhididkoodu ku xidhnaanaya hadduu dembigoodu fara badan yahay dhididkooduna waa badanayaa hadduu dembigoodu yar yahayna dhididkoodu waa yaraanayaa waa calaa xasabi alacmaal dhididkoodu kolba camalkoodu siduu ahaa bay ku xidhantay markay dhididayaan dhididkaasi marka hore dhusunka hoose ee arlada ayuu gelayaa xulayaa toddobaatan dhudhun oo arlada ka mida ayaa dhididkaasi markaa quusayaayoo gelayaa toddobaatankaa dhudhun markay qoyaan dabadeed hoos uu galo bacda daalik buu bilaabayaa ziyaadada inuu sare u soo kaco markaasuu bilaabaya dadka isku meel markaa dhididku uma joogo sida axaadiista qaarkood ay sii caddaynayso qaarkood dhididku wuxuu u joogaa halkaa canqawyada qaar wuxuu u joogaa halkaa markaa dhudhummada xoogga ayuu u joogaa qaar wuxuu u joogaa halkaa ruugagga qaar bawdiyaha qaar xundhurta qaar laabta ilaa qaarkood u xakamaynayo qaarkoodna waaba qarinayaayo way dhex dabaalanayaan waxay ku xidhantahay kolba dunuubtiisu siday ahayd bay ku xidhantahy qadarka dadku ay tubnaanayaan bannaanka qiyaamadana isku wakhti ma aha way kala badnaanayaan qaarna wakhti badan bay joogayaan meeshaa tubnaanayaan qaarkoodna eh, wakhti kooban ayay markaa joogayaan oo markaa waxa weeye kuma raagayaan qaarna waa loo fudaydinayaa qaarna waa yacni markaa la dibdhigaya ama lagu cuslaynaya haata nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka fuqarada ahi inay jannada horraangelayaan shan boqoloo sano ka hor inta aan aqniyada iyo tujaartu aynay gelin baa fuqaradu jannada sii horraangelaysaa ka horraynaysa yani nisfa yowm waxaana la ogsoon yahay markaa inay ka horeynayaan nebiyada iyo sidiiqiinta iyo iyagu inay sii horraynayaan baa la garanayaa oo cidda la gelinaayo ay nebiyadu uga horraynayaan ayaa la garanaya waxaa ku sugan xadiiska laga fahmayaa laga qaadanayaa in acmaasha dunuubta laga toobad keeno oo qofku dembigu garanayo iyo kaanu garanaynba inuu allah uga toobad keeno weeye shuruudda toobaddana la yimaado si aan markaa weye dembiyadaasi ugu biiri aakhiro iyagoo u kulansanna aanu ula kulmin ee towba saxiixa uu ka toobad keeno waayo dembigii uu ka toobad keenay towba saxiixa wakhti towbaddii la aqbalaayo ayuu toobad saxa ka toobad keenay yacni kaasi ma noqonaayo kuwa ka dhididinaaya dembiyada ka dhididinaya qofka kama mid noqonayo ataa'ibu min adambi kaman laa damba lah ka dembiga ka toobad toobadkeena wuxuu la mid yahay sidii mid aan dembi lahayn buu la mid yahay ee dembiyadan qofka kaga dhididinaya waa dembiyadii isagaan ka toobad keenin dhaladiisa sidii ugu sugnaa oo sidiisi u saaraa wey laakiin dembi uu ka baxay oo uu ka toobad keenay towba saxiixa oo towbaddii laga aqbalay kuwaasi nooca loo kaydiyey ee kaga dhididinaya ma noqonayo watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun marka dembiyada in laga toobad keeno ayaa laga qaadanayaa oo waxa weeye qofku uu ku dadaalo towbadda saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen asbixuu taa'ibiin yacnii waxaa waa beriisataan idinkoo toobad keenaaya xaalaad toobad keenaysaan waa beriista wa amsuu taa'ibiin galabaystana ama habeensadana oo wakhtiga habeenkiina gala idinkoo toobad keenaya bimacnaa waxa weeye subax iyo habeenba waa in toobadkeenka la joogteeyaa si qofku isagoo taa'ib ah oo toobad keenay goortay geeridu u timaadaba ay ugu timaaddo oo dembigii isagoo u kaydsan oo u malaasan aanay geeridu u iman allahuma akfir lana watub calayna allahuma kfir lana watub calayna allahuma kfir lana watub calayna allahuma aamiin xadiiska laba boqol iyo lixdan iyo sideed can cadiy bni xaatim radia allahu tacala canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam maa minkum min axadin ila sayukallimhu allahu yowma alqiyaama cadiy bni xaatim oo saxaabigii macruufkaa garanaysaan waxaanu markaa ahaan jiray waagii hore kiristaan buu ahaan jiray dabeedna waa soo islaamo saxaabi buu noqday nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi iyadoo qoortiisa uu sudhan yahay macatab dahabi uu qoorta u sudhan yahay wa fii cunuqii saliibun min dahab ayuu odhanayaa iyadoo qoorta uu igu jira buu yidhi ayaa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam iyadoo qoortayda uu ku sugan yahay macatab dahabi markaasaa nebigu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa cadiyu itrax canka alwathan cadiyow sanamkan iska tuur ya sanamkan iska tuur xadiiskii tirmidi oo khayruhu soo wariyey waan garansan aabbihii wuxuu ahaa ninkii carabta ay eh, aad iyo aad deeqsinimada ugu ammaantay ilaa ay ka yidhaahdeen assakhaa'u xaatim deeqiba waa xaatim yani waxay u jeedaan assakhaa'u sakhaa'u xaatimin deeqi waa tii xaatim farqi uma kala lahayn yacni xoolaha nooca uu dadka u qalayo haddii adriga aanu gaadhaynin oo geelu dhow yahay geeluu qari jiray wuxuu ku caanbaxay markaa deeq buu ku caanbaxay waxaa laga sheegay inuu yidhi haddaan markaa waxa wax kale waayo oo dadka hilibkayga hadday cuni lahaayeen waa u gogoyn lahaa wax kalena aan waayo aan isleeyahay way kaa cunayaan waa u jartari lahaa buu hilibkayga hilibkayga waa u jarjari lahaa waxaa la yidhi marba qolo qabiil baa qafaashay mala dagaaladii qabaaisha ka dhexayn jiray qabla alislaam markii la qafaashay ayay xidheenoo guryahoodii markay geeyeen bay xidheen markay xidheen ayaa waxaa la yidhi dumarkiibaa waxay ku yidhaahdeen neefkan geela noo turuq oo fasdi noo sameeyo xididkiisa noo sar si aanu dhiiggiisa u cabno waana caadaa ay samayn jireen gaaladii carbeed inay neefka meel halbowle ah oo xidid marka waxa weyn la saro dabeedna markaa waxa dhiigga laga jaqo ama wax loo dhigto deedna dhiiggaa la cabo deedna dhiigga la cabbo fasdigaa noo samee bay yidhahdeen isagu waa maxbuus oo u xidhan yahay qoladii uu xidhnaa ayaa markaa dee raggii ka tageenoo dumarkaa iska sii ilaalinayo la ag jooga markaas ayaa neefkan noo turuq neefkan geela noo turuqo dhiiggiisa noo sar aan jaqnayn keena buu idhahay midida mididii baa loo keena dhuuntuu ku dhuftay war waa sidee kumay talagelin dee neefka inuu u gowraco tuluddan geela inuu gowraco kumay talagelin markaasuu haada fasdii aniga fasdigayga ama turuqaygu waa kaasuu yidhi yacni la sare iyo waxa aniga maaha markaasaa adigu markii dambe la ogaaday ninku inuu xaatim yahay markii hore may garanaynba xaatimna qasaskiisa iyo sheekooyinkiisii maqlayeen markaas iska sii daayeen baa cadi ibnu xaatim nebiga calayhi salaatu wasalaam buu markaa weydiiyey markuu islaamay oo uu yidhi aabbahay kaana yafcalu wayafcal yani deeq fara badan buu samayn jiray nin deeqsiyuu siyuu ahaa waxaa wax ma ka anfacayaan xadiiska imaam axmed wa hayruhu soo wariyeen culamada qaarkoodna ay quweynayaan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay ina abaaka araada amran faadrakah aabbaha arrin buu doonay arrinku doonayna waa haleelay arrinku doonayna waa helay yacni magac buu doonayey waxaanuu samaynayey miduu ilaahay dartii u samaynayey ma ahayn yaa iyo sawaab iyo ajar inuu allah kaga doonaayo iimaan la yimi ma ahayn ee magac inuu markaa dadka agtooda ku yeesho ayuu doonayey wuxuu doonayana waa helay bimacnaa waxaa sawaab ka heli maayo can cadiy bni xaatim radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam maa minkum min axadin rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam maa minkum idinkama mid ahaa min axadin cidnaba idinkama mid ahaa ilaa sayukallimuhu allahu yowma alqiyaamah inuu allah la hadli doono mooyaane maalinta qiyaame wuxuu allah la hadlayaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan wuxuu allah la hadlayaa xaal addoonka iyo allah aanu u dhaxaynin wax turjubaani cid wax u kala turjuntaa ayna u dhaxayn yacni si toosa ayuu allah ula hadlayaa uma yanduru falaa yaraa shayan qudaamah intaa dabadeed buu eegayaayo waxba hortiisa ku arki maayo waxba hortiisa ku arki maayo uma yanduru bayna yadayhi fatastaqbiluhu annaar intaa dabadeed wuxuu eegayaa hortiisa ayuu eegayaayo fatastaqbiluhu waxaa soo qaabilaysa annaaru naar baa soo qaabilaysa naartiiba hortiisa ah oo ku dhow faman istataaca minkum ku kastoo kari kara minkum xaaluu idinka idinka mid yahay an yattaqiya annaara naarta inuu iska ilaaliyo oo ka gaashaanto attaqwa min alwiqaaya walow bishiqi tamra kulay ku tahay xabad timira kala jeexeed kulay ku tahay inuu wuxuu naarta isaga dhigoo iskaga ilaaliyo kii kari karaa ay falyafcal ha sameeyo falyafcal ha sameeyo xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa qof kasta inuu markaa ilaahay la hadlaayo maa minkum min axadin ila sayukallimuhu allahu yowma alqiyaamati laysa baynahu wa baynahu tarjumaan tarjumaan waa turjubaan baynu dhahaan inagu hadda waa erayguna oo la yaro taxriifiyey turjubaan ya ka hadalka markaa cidda kale tidhi cid u fasiraya aan fahmayn baa turjubaanka la yidhahdaa marka toos baa mid walba allah la hadlayaa xadiiskana waxaa laga qaadanayaa caam waayo min axadin waa nakira fii siyaaqi nafyi weliba waa noocii ku ahaa cumuumka maxay naska ku ahaa waxay ka mid tahay suwarka cumuumka naska ku ah nakira fii siyaaqi nafyi marka mid la geliyo litansiisi cala alcumuum waxay noqotaa mid cumuumka ku cad oo mooye macno kaleba aan aqbali karin wa fii siyaaqi anafyi minha yudkaru ida buni aw ziida min munakaru aw kana siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada alqaraafi laa yacum yani saddex suuro ayaa cumuumka nakira fii siyaaqi nafyi ay nas ku tahay suuradan baa ka mid a marka waxaa laga qaadanayaa shakhsi kasta saalixan kaana aw taalixan ha wanaagsanaado ama ha xumaado in allah la hadlayo haddaa maxaa lagaga jawaabayaa adilada soo aroortay sheegaysaa falaa yukallimhum allahu yowma alqiyaama allah lama hadlayo maalinta qiyaame oo aayaad axaadiisba ay sheegayaan aayaadka qur-aankana laynoogu sheegay axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam ku timi salaasatun laa yukallimhum allahu walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim alxadiis culammadu waxay ku kulmiyeen in la yidhaahdo hadalka la nafyinaya waxaa looga jeedaa kalaama raxma hadal naxariis iyo raxmad ah ow ku farxo baa ah lagula hadlay ka la nafyinaya kaasaa looga jeeda ka la sugayana hadal aan markaa aanu ku farxin oo raxmad iyo naxariis ayna ku sugnayn hadal aan raxmadi ku sugnayn oo aanu ku farxayn ayaa looga jeedaa dadka loo diiday hadalka hadal aan farax gelin baa lagula hadlaya oo allah kula hadlaya kalaama raxma ma aha ka lagula hadlayaa dadkaas marka dadka qaarkoodna kalaam raxmadeed baa lagula hadlayaa dadka qaarkoodna kalaam marka waxa weye cadaab oo kale uga dhigan baa allah kula hadlaya saasaa loo kulminayaa aan isaga hor imaanin weji labaad bay culamada qaarkood yidhaahdeenoo waa in la yidhaahdo mawaaqifta qaarkood baanu la hadlayn mawaaqifta qaarkoodna cid walba waa la hadlaya laakiin alwajhu alawal aqwa wejiga horaa sii xoog badan waayo mawaaqifta uu la hadlaayo dee ciddan aan wanaagsanayn hadal markaa farax geliya kulama hadlaayo marka waxay noqonaysaa inuu macnuhu u noqonaayo wejiga labaadba macnaha hore inuu u laabmayo ayay noqonaysaa waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka hortiisuu eegayaa marka waxba ma arkayo falaa yaraa shayan qudaama uma yanduru falaa yaraa shayan qudaama axaadiista qaarkood baa sii sheegtay oo sii fasirtay macnahaas xagga ka midigaysuu eegayaa midigtiisa ah dabeedna ma arkaayo wuxuu hormarsaday mooyaane wax kale haddana bidixdiisuu eegayaa markaas ma arkaayo wuxuu hormarsaday mooyaane oo camalkiisii ah mooyaane wax kale arki maayo dabeedna hortiisuu eegayaa dabeedna markaas wuxuu arkayaa uun naartii oo soo qaabilays markaa falaa yaraa shay an qudaama waxaa loo jeedaa xaggii midigtii iyo xaggii bidixdii inaanu waxba ku arkayn waxaa markaa axaadiistaasi ka soo reebaysaa camalkiisa inuu ku arkayo khayr iyo sharba marka shay kale ayaanu ku arkayn xaggiisa midig iyo xaggiisa bidix qof walbana gaarkiisaa loo xisaabaya dadka jamaacaad iyo kooxo iyo ummado iyagoo iswata mar keliya saa loo xisaabi maayo qof qof baa loo xisaabayaa ilaahayna laa yashqaluhu amrun can amrin arrin arrinka ma mashquuliyo waatii ahlucilmiga qaarkood la su'aalo la yidhi sidii khalaa'iqdan faraha badan le ilaahay u wada xisaabayaa maalin qura markaasuu yidhi iminkaba siduu saacad keliya u wada arsaaqaayo oo arsaaqda qaarkood u arsaaqaya kuwa kale ayna uga mashquulinay ayaa waxa weeye markaa dhammaantood mar keliya u wada xisaabayaa iyadoo xisaabta qaarkood kuwa kale ayna ka mashquulinay markaa saas weeye hortiisana naartii oo soo qaabilayso arkayaa waxaa laga qaadanayaa naarta in loo soo dhowaynaayo oo meel u dhow dadkii in la keenaayo ayaa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kii kari kara inuu naarta ka gaashaanto iska ilaaliyo oo wax isaga dhigo kii awoodi karaa walow haba yaraado waxaasiiye ha yeelo maalintaa ruuxu wax kastaba oo u baahan yahay adduunyada markuu joogo qofku waxaa laga yaabaa inuu is yidhahdo waxani waa yar yihiine ha bixinin oo wax fiicanaad bixiso haddaanad hayn ka xishoodo waxa yar inuu bixiyo way fiican tahay qofku wax weyn inuu bixiyo laakiin hadduu kari kari waayo wax weyn inta yar waa inaanu la khajirin waa intay miisaankaagaba ka dhimantaa inta yari maalintaa yowmu alqiyaama xabbad timira jeexeed cid kuu quudha heli maysid walow ha noqoto dadka ka kugu jacaylka badan ubadkaaga ha noqdo waalidada ha noqdo ooridaada ha noqdo saaxiibbada ha noqdo walaalada ha noqdo qaraabadaadii ha noqdo cid kuu quuraysa xabad timira jeexeed kuu quuraysaa maalintaa ma jirto ya saas aawadeed camalka ilaahay loola imanayo camal yar baa dhici karta ruuxa inuu ilaahay ugu naxariisto markuu ilaahay ku ogaado ruuxaas ikhlaas iyo iimaan inuu camalkaa ku sameeyey rubama camalkaa yar inuu ilaahay jannada ku geliyo ya gabadh sinaysan jirtay jannada waxaa lagu geliyey ey ay waraabiso ka naxday deedna ilaahay dartii u waraabisa ya nin jannada waxaa lagu geliyey waddo eh, laan ku baxday ayuu wuxuu yidhi laantani waxay dhibaysaa muslimiinta dariiqa marayay dhibaysaa waynan ka gooyaa tiibaa ilaahay ugu naxariisto jannada ku geliyey saas aawadeed camalka wanaagsan inaan la xaqirin baa laga qaadanaya laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin talqin hayasinu ha xaqirin shay camalka wanaagsan ka mida kulay ku tahay walaalkaa inaad kula kulanto weji furan oo farxadii ku jirto ya akhlaaqda wanaagsan iyo farxadda muslimka lagula kulmayo weji furaanta waxay ka mid tahay acmaasha wanaagsane ilaahay ka sawaabinaya ruux hadduu ilahay dartii ula yimaado taasay ka mid tahay marka in lagu dadaalo acmaasha wanaagsan aan la yaraysan ayaa laga qaadanaya can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yuqaalu liahli ljannati khuluudun laa mowt wa liahli nnaari khuluudun laa mowt nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam yuqaalu waxaa lagu odhan doonaa liahli ljannati ahlu jannaha waxaa lagu odhan doonaa khuluudun ay antum khuluudun waxaa tihiin qaar waaraaya oo laa mowta geeri ma ahaan mid idiin sugan oo ma jirto geeri idinma sugna yacni geeri ma jirto ma dhimanaysaan waliahli nnaari ahlu naarkana waxaa lagu odhanayaa khuluudun ay antum khuluudun waxaa tihin qaar waaraaya oo laa mawta geeri ma jirto bimacnaa cidda jannada ku suganna jannaday ku waaraysaa cidda naarta ku suganna naartay ku waaraysaa naarta cidda ku waaraysaana waa cidda gaalnimo ku dhimatay ee ciddii tawxiid ku dhimatay oo qadar yar oo iimaani qalbigiisa uu ku sugan yahay naarta kuma waarayo sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay ee mutawaatirada ah waa laga soo bixinaya waa laga soo saaraya waxaa u shafeeco qaadaya nebiyada iyo malaa'igta iyo mu'miniinta kale ayaa u shafeeco qaadaya kadibna wixii ku hadha ilaahay baa kaga soo saaraya raxmaddiisa kaga soo saaraya waatii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramaayey aakhiro markuu ka warramaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu odhan doonaa ilaahay baa wuxuu odhan doonaa shafacat almalaa'ikatu wa shafaca alnabiyuuna wa shafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu alraaximiin malaa'igtu waa shafeeco qaaduu ilaahay odhan doonaa nebiyadina waa shafeeco qaadeen mu'miniintuna waa shafeeco qaadeen arxamuraaximuunkum baa hadhay markaasuu ilaahay raxmaddiisa kaga soo saaraya naarta bikayri camalin camiluuh walaa khayrin qaddamuuh wax camal ay sameeyeenna yadayna jirin wax khayra oo ay hormariyeenna yadayna jirin ayuu ilaahay naarta ka soo bixin doonaa bigayri camalin camiluuhu walaa khayrin qadamuuh wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay odhanayo wacizatii wa jalaalii la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa cizadayda iyo weynidaydaan ku dhaartaye ka soo bixiye naarta kii laa ilaaha ila allahu yidhi wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan iyada oo qalbigiisa uu ku sugan yahay qudhaanjo in la miisaana oo iimaan iyadoo qalbigiisa ku sugan yahay kii laa ilaaha ila allahu yidhi naarta ka soo saareen marka aakhiro markaa geeriye saasayna u jirin wakhtigan la odhanayo khuluudun laa mowtna waa marka geerida la gowraco wa ilaa axaadiista waxaa ku soo aroortay cidda ahlulkabaa'irka ah ee dembiyada waaweyn u saaxiibka ah marka naarta la geliyo inay naarta ku dhiman doonaan fa yumiituhum allahu imaata taasi waxa weeye waa intaan geerida la gowricin ka hor goortaa khuluudun laa mowt lama odhan oo waxa weeye daar walba ama yacni jannada iyo naarta mid walba ciddii ku waaraysay ay ku wada dhammaatay ma aha ama kuwa ku sugantay keligood ee naartii dadkii ahlulkabaa'irka ahaa ee jannada ku dambaynaayay ee tawxiidka ku dhintay ayaa qaarkood naarta ku jiraan marka xaaladda noocaasi waxa weye waa ka horraysaa marka la odhanayo khuluudun laa mowt marka hore waa ka horraysa laakiin markan dambe waxay noqonaysaa marka ahlu naarka naarta isugu hadhay ay noqdaan ciddii naarta ku waaraysay keliya oo dhammaan ciddii qadar yar oo iimaana ama tawxiidi qalbigiisa uu ku sugan yahay laga soo guro laga soo saaro oo gaaladii isugu hadho iyo kuwii munaafiqiinta nifaaqooda ictiqaadiga ahaa iyaguna gaalunbay hoosta ka ahaayeene intaa keliya markay isugu hadhaan ayaa geerida la keenayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu keenayaa wan eh, suuraddii ayaa geeridii lagu keenayaa waxaa la keenayaa meel jannada iyo naarta udhaxaysa markaasaa dabeedna loo dhawaaqayaa ahlu jannihii iyo ahlu naarkiiba markaasaa geeridii la gowracayaa geeridii marka la gowraco ayaa la odhanayaa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mowt ahlu jannow yacni arrinkiinu waa waaritaan oo dhimasha ma jirto ahlunaarawna arrinkiinna waa waaritaan oo dhimasha ma jirto marka goorta sidaa lagu odhanayaa xaaladda caynkaasa weeye marka eh, markaasaan markaa jiraynin cid markaa waxa weeye yacni markaa dhimanaysa aynay jiraynin eh, geeridiina sidaas iyadaa loo gowracay ha yaabin xadiiskan tilmaamaya suurad wan baa lagu keenayaa geerida waayo ilaahay wax walba waa awoodaa oo qaadir buu ku yahay oo shaygii caradka ahaa wuxuu ka yeelayaa markuu doono yacni shay daata ah buu ka yeelayaa marka suurad wan in lagu keeno ha la yaabin waxa weeye sida laynoogu sheegay waa inaad u rumaysaa ee markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay waa inaad u ictiqaadisaa u rumaysaa khuluudun waxa bannaan inaad tidhaahdo waxa weye waa jamac oo khaalidun ayaa khuluudan lagu jamciyey waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo waxa weeye waa masdar oo marka waxa weeye macnuhu u dhacaayo arrinkeennu waa mid waaritaan u saaxiiba yacni waaritaan mid u saaxiiba macnuhu u dhacayo mar walbana khuluudun wuxuu noqonayaa khabar mubtade loo qadaraayo ayuu markaa noqonaya marka antum khuluudun laa mowt idinku waxaad qaar waaraayo ama qaar waaritaan u saaxiiba oo dhimasha ma jirto markaa saas ayaa macnuhu dhacaya xadiiskana bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen yacni matniga waa isku waafaqeen matniga waa isku waafaqeen waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood in markaa e, saxaabiga laga wariyey inay ku kala duwan yihiin e, labada markaa saxiix oo laga yaabo xadiis markaa waxa weeye in bukhaarina kusoo wariyey min xadiisi abi hurayra muslimna uu kusoo wariyey min xadiisi abi saciid yacni saasoo kale kusoo wariyo ama markaa saxaabi kale laakiin matnigu isku mid yahay culamadu taasoo kale waxa weeye badiba waxay ictibaariyaan laba xadiisoo kala duwan inay yihiin walow matnigu ha isku mid ahaade yacni saasoo kale ayay ictibaariyaan eh, laakiin marmarka qaarkood waa dhacdaa matniga marka in la milicsado yacni dadka markaa sinacada xadiisiga oo bimacnaa sanadada aan markaa eegayn inay matnigii markaa moodaan marka xadiis keliya inuu yahay yacni saa moodaan waxaana marka waxa weeye eh, wakhtiyada qaarkood yacni markaa inuu saxaabigu saa u kala duwanaado waa dhacdaa marka matnigu labada saxiixba waa ku sugan yahy xadiidka laba boqol iyo toddobaatan can anasin radia allaahu tacaala canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey anas ibnu malik can inabiy sala allahu aleyh wasalam isagoo anas ka warinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala allah wuxuu yidhaahdaa tabaaraka isagaa barakadiisi iyo khayrkiisu batay wa tacaala isagaa korreeye liahwani ahli nnaari cadaaban ahlu naarka ka ugu sahlan ee ugu khafiifsan wuxuu ku yidhaahdaa cadaaban xagga cadaabka ugu sahlan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wuxuu ku yidhaahdaa low anna laka maa fi lardi min shay hadduu kuu sugnaan lahaa maa fi lardi waxa arlada ku suganoo min shayin shay ah hadduu kuu sugnaan lahaa waxallo waxa arlada korkeeda ku sugan a kunta taftadii bihi ma ahaan lahayd mid iskaga furanaya maanta cadaabka maanta cadaabka ma iskaga furan lahayd fa yaquulu wuxuu yidhaahdaa nacam haa gaalkii buu saa ku yidhaahdaa markaasaa dabeedna markaa wuxuu yidhaahdaa haa fa yaquulu wuxuu yidhaahdaa aradtu minka ahwana min hada wa anta fii sulbi aadama anlaa tushrika bii shay'a ilaahay wuxuu ugu jawaabaa aradtu minka waxaan kaa doonay ahwana min haada wax kaa ka sahlan baan kaa doonay arrinkaa wax ka sahlan baan kaa doonay wa anta fii sulbi aadama waxaan kaa doonay adiga oo walxaal anta adigu fii sulbi aadama dhabarka aadam aad ku sugan tahay ayaan kaa doonay wax ka sahlan taas anlaa tushrika bii shay'a waxay noqonaysaa ahwana ayaa laga waxaan kaa doonay anlaa tushrika bii inaanad ii shariig yeelin oo ila wadaajin shay-an shaynaba aanad ila wadaajin oo ila caabudin ayaan kaa doona fa abayta waa diidday ilaa an tushrika bii inaad ii shariig yeesho oo ila wadaajisa mooye wax kaloo dhanba waa diidday wax kaloo dhanba waa diidday xadiiskana bukhaariyo muslim way isku waafaqeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dadka ahlu naarku inay cadaabkoodu kala khafiifsan yahay oo isku daraja waaxida aanu ahayn oo sida markaa waxawaye xumaanta iyo dembiyada ay u kala badnaayeen ay u kala dembi badnaayeen ayaa cadaabkooduna u kala badanayaa marka iyagoo dhammaan cadaabka ay ka siman yihiin ayaa haddana qaarkood ahwan ka yihiin marka nisbada kuwa kale loo eego ayuu wuxuu noqonayaa mid ahwanka ah oo ka sahlan nisbada kuwaa marka loo eego khafiif u noqonaya laakiin sidiisa khafiif ma aha sidiisa waa u culus yahay sidiisa lafteeda waa mid u culus yahay weeye waata axaadiista ay ku soo aroortay in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxa markaa naarta ugu cadaabka khafiifsan waa abu aalib yacni gaalada la cadaabaayo abu aalib baa ugu cadaab khafiifsan sida axaadiista sixaaxa ku soo aroortay isagana waxa weeye labada markaa addin ayaa waxaa loo saarayaa oo lagu joojinayaa naar cadcaddaan naar ah ayaa lagu joojinaya addimada loo saaraya oo halkaa markaa baabacooyinka addimada raysmagaadhadiisa ayaa loo saaraya cadaabkaas cadaabka raysmagaadhooyinka u saaran ama markaa baabacooyinka addimada u saaran ayaa maskaxdiisu la la karaysaa la fakfak leedahay ya yacni inta marka cadaabkaasi shiddo ka qabo haddana waa ka ugu cadaabka sahlan weeye waa ka ugu cadaabka sahlan naarta cadaabkeedu aad iyo aad buu u daran yahay waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dabkiinna aa shidataan ee naarta aakhiro marka loo eego naarta aakhiro waxay ku yacni laabmaysa sagaal iyo lixdan jeer sagaal iyo lixdan jeer jibbaar bay ka kulushay ya yacni waa juzun min sabciina juz-an min naari jahannam dabkaa shidataan naarta jahannamo kulkeeda marka loo qaybiyo toddobaatan qaybood loo qaybiyo waa qayb ka mid a qayb ka mida markaasay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa sheegay waxay saxaabada qaarkood ku yidhaahdeen oo dabkan adduunyadaaba ugu fillaa cadaabeen markaasuu yihi waxaa laga fadilay sagaal iyo lixdan jeer baa laga jibaaray laba jibaar ma aha oo saddex jibaar ma aha oo toban jibaar ma aha waa sagaal iyo lixdan jeer jibaar weeye marka naarta cadaabkeedii aad iyo aad buu u yani dadka lagu cadaabayaana way si kale cadaab darnaanayaan marka ka ugu cadaabka saaran buu wuxuu ilaahay weydiiyay oo ku yidhaahdaa wax alle waxa adduunyada korkeeda ku sugan haddii adigu aad yeelan lahayd maanta cadaabka ma iskaga furan lahayd ya markaasuu yidhahdaa ha markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhahdaa waxaan kaa doonay wax taa ka sahlan baan kaa doonay adoo dhabarka aadan ku sugan alastu birabbikum qaaluu bala waa miihaaqiiyo ballankii laga qaaday weyi waxayna taasi ahayd anlaa tushrika bii shay-a inaad waxba igu shariig yeelin baan kaa doona waad diidday markaad adduunyada timi ilaa an tushrika bii inaad ii shariig yeesho wax ila wadaajiso oo ila caabudo mooye wax kaloo dhanba waa diidday looma jeedo markuu dhabarka aadam ku sugnaa ee cahdiga laga qaadaayey inuu markaa diiday lagama tilmaamaayo yaa markaa inuu diiday laga tilmaami maayo oo sida saxiixa ah dadku dhammaantood kuwa gaaloobaya iyo kuwa markaa muslimiinta noqonaya dhammaantoodba mihaaqa waa wada qireen oo mid waliba wuxuu yihi balaa ee mid markaa inkiray oo diiday ma jiro yacni miisaaqa iyo ballanka sida markaa looga qaaday ee ballanku ku dhacay ee xujada ku noqonayaana waa saas weeye waa saas weeye laakiin markuu adduunyada yimi ayuu markaa waxa weeye la yimi shirkiga la yimi ou gaaloobay markaas ayuu gaaloobay marka an laa tushrika bi waxaa laga tilmaamayaa yacni in markaa cahdigii lagaga qaaday inuu markaa shirki la-aanta ku daa'imo ku sugnaado tawxiid marka ku sugnaado aanu shirki marnaba la iman dee waa diiday inuu shirkigii iska ilaaliyo oo tawxiidkii ku daa'imo waa diiday istimraarku tawxiidka ku istimraari lahaa ayuu markaa diiday iraadada xadiidku sheegaya waxaa looga jeedaa waa iraada sharciya oo cinda ahli sunnati waljamaca iraadada waxaa loo qaybiyaa ilaahay loo tiiriyo iraada qadariya iyo iraada sharciya iraada qadari ah iyo iraada sharciya iraadada qadariga ahi raalli ahaansha laasimsan mayso oo waxa uu ilaahay qadar ahaan u doonay wax wanaagsan inay yihiin iyo wax xun inay yihiin wax khayra ah inay yihiin wax shara ah inay yihiin mid walba waa aqbalaan laakiin iraadada sharciga ahi waxay laasimsanaysaa raalli ahaanshay laasimsanaysa oo wuxuu ilaahay sharci ahaan u doonay ilaaba ilaa waa wuxuu ka raalliyah oo jecelyahy waa farqi waxyaalaha iraada sharciya iraada qadariya ku kala duwan tahay waxay tahay midna raalli ahaanshay laasimsanaysaa oo waa iraada sharciya midna raallihaansho laasimsan mayso oo waa iraada qadariya farqi labaad waxay kale ku kala duwan yihiin iraadada qadariga ah ilaaba ilaa shayga qadarahaanu yahay u doonaa ma baaqanaya waa dhacaya maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun laakiin shayga sharci ahaan ilaahay u doonaa inuu dhaco iyo inaanu dhicin mid walba waa dhici kartaa shayga ilaahay sharci ahaan u doonaa inuu dhaco iyo inaanu dhicin mid walba waa dhici kartaa marka iraadadan waxaa laga tilmaamayaa waa iraada sharciya weeye xadiidkanna sariix buu ku yahay aradtu minka ahwana min hada wa anta fii sulbi aadama haddii iraada qadariya ahaan lahayd may baaqateen ile shayga ilaahay qadar ahaan u doonaa baaqan maaye waa dhacaya ilaaba ilaaye marka iraada sharciya looga jeeda iraada sharciya looga jeeda ciddaan markaa sugayn taqsiimka iraadada in labadaa loo qaybiyo xadiiskani ishkaal buu ku sameeyey oo waxay yidhaahdeen shayga ilaahay doonaa maadaama aanu baaqanaynin xadiiskuna uu sheegaya aradtu minka ahwana min haada maxaa lagu xambaaraya ya dabeed waxay noqdeen maxamil inay u raadiyaan yacni dabeed waa ku irdiraabeen ila xadiisku masaladiis sariix buu ku yahay ya marka sida laakiin ahlu sunna waljamaca ay qabaan ishkaal masaladaasi ku samayn labada iraadana sharcigu waa sheegay oo adilada waa ku sugan tahay iraadada sharciga waxaa ka mid a ah yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudayd adayg idinlama rabo waxay noqonaysaa waa iraadadii sharciyada ahayd wey iraadadii sharciyada ahayd weeyaan marka iraadada qadarigaana waa fara badan aayaadka ku soo arooray ama ku yimi waa badan yihiin saas aawadee calaa kulli xaal sida adilada lagu kulminayaa waa in la yidhaahdo labada iraado ayaa jira marka mid waxay u dhacaysaa in dadkii laga doonaayo inay siaa la yimaadaan ayaa laga rabaa oo laga doonaya midna waxa weeye ilaahay baa doonaya ilaaba ilaa inuu fuliyo inay saasi dhacdo oo dadkiina uu ka yeelo markaa inay qaar sidaas samaynayo ilaaba ilaa waa taa mashiicada la mid ee ah, iraadada qadarigaa weeye maa sha allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun ya waata culamada ahlu sunnu ay yidhaahdaan walaa yakunu fii mulki ilaa maa yuriid ilaahay mulkigiisa dhexdiisa kama dhacdo wuxuu doono mooyaane wax kale yacani wuxuu qadar ahaan u doono ayuunbaa mulkiga ka dhex dhacay waxaa laga qaadanayaa kan markaa waxa weeye ahlu naarka ugu cadaabka sahlani inuu yahay mid shirki la yimi fa abayta ilaa an tushrika bii marka mid shirki la yimi inuu yahay marka liahwani ahli nnaari waxaa loo jeedaa waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus oo waxaa laga tilmaamaya naarka gaalada a laga tilmaamaya ama naarka naarta ku waaraya ayaa laga tilmaamaya wa ilaa dadka ahlulkabaa'irka ee tawxiidka iyo iimaanka ku dhintay oo qadar iimaani qalbigooda uu ku sugnaa oo saxiix ahi laakiin dembiye kabaa'ira naarta ku galay laa shakka cid gaalo ah inay ka cadaab sahlan yihiin oo ka cadaab khafiifsan yihiin wuxuu ugu cadaab sahlan yahay kani yacni markaa dadkii gaalada ahaa ama bicibaara ukhraa dadkii naarta ku waarayey ayuu ugu cadaab khafiifsan yahay oo ugu cadaab saalan yahay saasaa markaa dabeedna caynkan loogu yidhi sidaas ayaa caynkan loogu yidhi waxaa laga qaadanayaa cadaabka naartu inuu aad iyo aad u daran yahay baa laga qaadanayaa maadaama cadaabka naartu aad iyo aad u daran yahayna wax kastaba inuu iskaga furan lahaa waxa arlada korkeeda ku suganna waxaa loo jeedaa dhammaan dad iyo dunyo waxa waxallo waxay yihiin dhammaantood ya oo haddii la odhan lahaa dadkao dhan ma la wada cadaaba oo adiga ma lagu badbaadiyaa oo waalidada ay ku jiraan oo qaraabadaadu ku jiraan oo dumarkaagi ku jiraan oo ubadkaagi ku jiraan yacni markaa khalqigoo dhan ma la wada cadaaba adiga ma lagu badbaadiyaa waa yeeli lahaa shiddada cadaabkaasi leeyahay daraaddeed ayuu u yeeli lahaa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya miihaaqii inuu baraarujinaayo wa anta fi sulbi aadama waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum ashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala aayaddii suuratu lacraaf ku sugnayd waa miihaaqii laynoogu sheegaayey axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa sii caddaysay in dhabarka aadam ay ku sugnaayeen oo dhabarka aadam yacni laga soo guri doono intuu ilaahay masaxo ayuu ka soo guri doonaa wax wixii ubadaa ee uu dhali doono markaasuu soo guray dabeedna dhammaan marka waxa weeye iyagoo yacni marka caalamu dar ayaa dabeedna marka cahdiga ama miisaaqaas lagaga qaada xadiiska laba boqol iyo koob iyo toddobaatan can ibni cumara radia allaahu tacaala canhuma qaala naha anabiyu sala allahu aleyh wasalam can innadri cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi naha anabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu reebay oo nahiyey oo dadka u diiday can innadri nadarka wa qaala wuxuu uhi innahu laa yaruddu shay'a waxaanuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innahu nadarku laa yaruddu shay-an waxba ma celiyo wuxuu celinayo baajinayaa ma jiro inamaa yustakhraju bihi min maali lbakhiil innamaa yustakhraju bihi waxaa la soo saarayaa bihi sababta nadarka min maali lbakhiil nusakha qaar min albakhiil bay qorayaan qaarna min maal ilbakhiil bay qorayaan laakiin min albakhiil kuwa qorayaana wuxuu macnuhu u dhacayaa un marka min maal ilbakhiil buu dhacay inamaa yustakhraju bihi nadarka sababtiisa waxaa lagaga soo saarayaa min maali ilbakhiili ka bakhaylka ah xoolihiisa wax lagaga soo bixinaya laga soo saaraya yacnii xoole aanu si kale ku bixiyeen ayuu sababta nadarka ku bixinayaa markuu nadro ayuu markaa bixinaya isagoo markaa isle waxa weeye dee ha ku dambaabi ayuu marka waxa weeye deed markaa bixinaya xadiidkan bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyeen waxaanuu sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam nadarka nahiyo reebay oo bimacnaa ha nadrina inuu yidhi waxaanuu sheegay inaanu wax wuxuu celinayaa jirin oo qadarka ilaahay wuxuu ka baajinayaa ma jiro waxaa jiray ictiqaad gaaladii ay rumaysnaayeen oo waxay u qabeen qofku hadduu nadro nadarkaasi Eh, inuu wax ka baajinayo oo shay aan dhici lahayn baa sababtii nadarka ku dhacayay qabayn kaannahu wixii maqduurkahaye la qadarayba ay ku baaqanayaan sababta nadarka sababta nadarka ay ku baaqanayaan markaasuu yihi innahu laa yaruddu shay-an riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan laa yaruddu shay-an min qadar illaah shay qadarka ilaahay ka mida nadar ku baajin maayo oo hadduu nadro qofku ya dhibaato haleeli lahayd nadarka kaga baaqan mayso marka qadarkii wuxuu ka baajinayaa nadarku ma jiro gaaladii baa u qabay inuu nadarku qadarka wax ka baajinaayo oo waxaan dhici lahayn sababtii nadarka inay ku dhacayaan waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii bakhaylka ahaa ee aan xoolaha bixin lahayn si kale baa laga yaabaa inuu markaa nadarka sababtiisa inuu xoolihii ku bixiyo markuu is waada nadartay ou yidhaha ilaahay waxaan ugu nadray inaan markaa eh, neef xaramka ku qalo ama ilaahay waxaan ugu nadray inaan martida neef u qalo hadduu saasoo kale markaa yidhaahdo ama ilaahay waxaan ugu nadray inaan marka waxa weeye eh, sadaqad markaa masjid inaan ku bixiyo eh, xoola aan ku bixiyo aan marka masjidka xoolaha intaa la eggeliyo ama masjid aan dhiso shayga taacada in nadar lagu xidho maaha qofku sidiisa inuu u sameeyaa markaa fiican waxaana dhici karta intuu nadro inuu samayn waayo oo uu dembi korarsado haddiiba uu is yidhaahdo waxa weeye shaygan haddaynina waad ku nadartaye yaanad ku dambaabina ilaaba ilaa la kaalaynaa dee yaday ku adag tahay buu iska soo saaraya marka sababtii nadarka ku soo saaraya marka dee bakhaylnimadiisa waxaa ka mid a inaan waxaa qurbada ah cibaadada ah ee maalka ah ee rabbi uu ugu dhowaanayo inaanu soo saarayn oo bixinaynin ilaa uu ku nadro markuu ku nadrana ku adag tahay ayuu deedna dhiibaya oo bixinaya marka saas aawadeed nadarkii waa la nahyey culamada qaarkood waxay nahyigu waa litansiih oo waxa weeye ciddii ictiqaadkani la socdo oo u qabto waxa weeye in nadarku qadarka baajinaayo de marka wuxuu noqonayaa mid marka aan bannaanayn buu noqonaya oo ictiqaadkaasaan dee bannaanayn haddii daafica nadarka keensaday kaa yahay waxay noqonaya midaan bannaanayn laakiin ciddii ictiqaadkaa ka maran oo aan u qabin nadarku inuu qadar baajinayo aan u qabin jamaahiirta culammadu waxay leeyihin inu nadraa xaaraan maaha inuu ilaahay u nadraa shay taacaana ugu nadraa xaaraan maahee waa mid marka waxa weeye makruuh ah bacdigoodna waxay ku gaar yeelayaan nooca la yidhaha nadru lmujaazaati watacriiq nadarka anwaaca loo qaybiya nooc waxaa la yidhaha nadru tabarur wataaca waa nadar taaca iyo cibaado looga jeedo rabbi lagu ateecayo sharti aanu ku xidhnay siduu joogunbu wuxuuhi lilaahi calaya an afcala kada an usaliya kada wa kada salaatan ya ilaahay waxa u waajibay aan ugu nadray inaan intaasoo salaado tukado masalan inuu yidhaahdo ilaahay waxaan ugu nadray inaan intaasoo maalmood soomo sida inuu yidhaahdo ilaahay waxaan ugu nadray inaan markaa waxa weye intaasoo xoolaha sadaqad inaan u bixiyo qadar mucayana intuu sheego sharti kuma xidhna waxa la yidhaha noocaasi waa nooca ugu roono waxaa la yidhaahdaa nadru atabaruri waaaca nadru tabaruri waaaca liha waa nadri shay aaca ah oo cibaada on lagu nadrayo inaba wax shardioo ku xidhanna aanu jirin wax shardioo ku xidhanna aanu jirin nooc labaad waxa la nadr nadru lmujaazaati waltacliiq baa la yidhahdaa ka hore waa nadr alaaca wa nadr altabaruri walaaca nooca labaad waa nadr lmujaazaati waltacliiq waa nadr shardi ku xidhan ya kaannahu in wax laysdhaafsanayo markaasuu leeyahay in shafa allaahu mariidii hadduu ilaahay ii bogsiiyo qofka iga xanuunsanayaa falilaahi calaya an afcala kada ya qofka iga buka hadduu ilaahay ii bogsiiyo ilaahay waxaan ugu nadray intaasoo xoolaa inaan bixiyo ama intaasoo maalmood inaan soomo ama intaasoo salaadood inaan tukado ama waxay waxaas inaan markaa oo taaco iyo cibaada inaan sameeyo shartay ku xidhantaho macnaheedu waxay noqonaysaa ilaahu haddaad sidaa ii yeesho anna waxaan ku yeelayaa inaan cibaadada caynkaasa kuu sameeyo haddii kalena maya ya cibaadadii uu ilaahay ku caabudi lahaa ee rabbi ugu dhowaan lahaa wuxuu ku xidhayaa sharti inuu ilaahay sidaa u yeelo uuna leeyahay haddaad sidaa i yeesho sidaasaan kuu yeelayaa oo cibaadadaasaan kuu samaynaya haddii shardigaa la waayo yacni jazaaga shardigana waa la waayaya jawaabu shardiga waa la waayaya jawaabu shardiga waa la waayaya taasi waa nooca ugu xun nadar ilaahay loo nadro nadar khayrkii loo nadrayaa ka sii xune nadar ilaahay loo nadraayo oo shay taacaa weliba loogu nadrayo nooca ugu xun weeye waayo cibaadada ilaahay baa lagu xidhayaa wax uu leeyahay haddaad sidaa ii yeesho saasaan kuu yeelaya macnuhuna u dhacaayo haddaad ii yeeli weydo kuu yeeli maayo bimacnaa waxa weeye ballanqaadkaasi wuxuu ku xidhan yahay aan kuugu nadray inaad sidaa ii yeesho anwaac kaloo nadara culammadu waa sheegaan oo nadru macsiya jira oo waxa weeye yacni nadru lajaaji ayaa jira nadri ligayr illaah ayaa jira yani anwaac buu uqaybsamaa markaa nadarku nadarku anwaac ayuu uqaybsamaa calaa kulli xaal jumhuurka culammadu waxay leeyihiin nadarku waa makruuh waa karaahatu tanziih hadduu yahay nadar ilaahay loo nadraayo darti shay taacaana lagu nadraayo ama shardi ha ku xidhnaado ama yaanu ku xidhnaan wuxuu noqonaya makruuh buu noqonaya hadduu ictiqaadka ka maran yahay qadarka inuu celinayo ictiqaadka ku saabsan hadduu ka maran yahay wuxuu noqonaya karaahiyu noqonaya laakiin hadduu dhaco lala yimaado in la fuliyaa oo la oofiyaa waxay noqonaysaa mid waajiba qaacidada culammadu ay yidhahdaan alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasaaisha axkaamta maqaasiday leedahay culamada qaarkood waxay yidhahdeen ila nadra nadarka mooyaane nadarka wasiiladiiso marka hore in la nadraa iyo waxa weeye markaa haayadiisa dambe maqsuudka ah in marka dambe lala yimaadaa isku xukun maaha markii hore in la nadraa waxay noqonaysaa mid makruuha karaatu tanziiha waxaa lagu nadray hadduu markaa taaco yahayna in la fuliyaa wuxuu noqonayaa mid waajiba waayo waa cibaada min alcibaadaat ya yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiira yuufuuna binnadri nadarkay oofinayaan muminiintu waa lagu ammaana marka waa cibaada wey nadarkii in la fuliyaana waa mid waajiba man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu ku yidhi ku kastoo ku nadra inuu ilaahay ateecaa ha ateeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadraa inuu ilaahay caasiyaanayaanu ilaahay caasiyin nadru macsiyaha in la fuliyaa isagu ma bannaana nadarku hadduu macsi yahay oo shay dembiga lagu nadro in la fuliyaa mid jaa-isa maaha waa xaaraan marka in la fuliyaa wixii dembi ah waxaa lase laysku hayaa ma guntamaya marka hore mise ma guntamayo jamaahiirta culammadu waxay leeyihin ma guntamaayo ayay leeyihin waa laysku waafaqsanyay nadarku hadduu macsi yahay inaan la fulinin ya laakiin hadduu macsi ku nadray masalan uu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray hebel inaan dilo qof macsuum oo dhiiggiisu dhowran yahay inuu fuliyaa uma bannaana biijmaci alculamaa waa ijmac waa laisku waafaqsanya laakiin nadarku ma guntamoo kafaare ma u baahan yahay mise uma baahna taasi waa tay culammadu isku khilaafsan yihiin jamaahiirtu waxay leeyihiin markaa ma guntamin oo marka horeba xidhmi maayo mar haddii macsi uu yahay saas aawadeed kafaaro uma baahna bay yidhahdeen madhabulxanaabila iyagu waxay yidhaahdeen maya kafaaru u baahanayaa bay yidhahdeen in kafaaro la sameeyo waa u baahanayaa oo waxa weeye Eh, laa nadra fi macsiyati wa kafaaratuhu kafaaratu waxay u deliishadeen xadiis la soo wariyey oo sixadiisa laysku haysto laa nadra fii macsiyatin nadar macsi lagu nadraa ma jiro kaasi ariiq kale oo saxiixaba intaas waa ku soo aroortaye wa kafaaratuhu kafaaratu lyamiin kafaara gudkiisuna waa kafaaro dhaareed dhaarta waxaa lagaga kafaaro gudaa nadarkaa lagaga kafaaro gudaya xadiiska imaam axmed waa qaata waa ku camal falay saas aawadee kafaaru u baahan yahay buuri laakiin jamaahiirta culammadu waxayaan kafaara uma baahnaa waxaanay deliishanayaan sida xadiiska abu israa'iil wuxuu ku nadray inuu markaa waxawe soomanaado oo aanu fadhiisan oo aanu harhsan oo bacadka taagnaado ya ashyaadu ku nadray waxay isugu jireen shay cibaado ah iyo shay aan cibaado ahayn inuu soomaa waa cibaado laakiin bacadka inuu istaago inuu ku nadraa cibaado maaha qurba lilaahi maaha muxuu ahaa buu yidhi markaasay yidhahen waa abu israa'iilo saasuu ku nadre muruuhu falyastadilla walyaqcud walyutima sawmah amra buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ha fadhiisto hana hadhsado soonkiisana ha dhammaystiro shaygii cibaadada ahaa sideeda inuu fuliyaa la amray shaygaan cibaadada ahayna waxa la yaanu samaynaynaa yani khilaafkeeda hala yimaado naftiisa yaanu cadaabin wax qurbo oo ilaahay ugu jirtaa ma jirto inuu weeye qofku markaa ku tacabudo oo is yidhahdo ilaahay ugu dhowow bacadka inaad taagnaato ya yani waxay noqonaysaa midaan qurbo ahayn ayay noqonaysaa marka shay aan qurbo ahayn oo qurbo laga qurbo ahaan loo samaynayo in rabbi loogu nadraa de waxay markaa noqonaysaa bidcay noqonaysaa bacadka in la taagnaado isagoon qofku ku khasbanayn isagaan qofku ku khasbanayn oo halkii istaagi karaya oo halkii fadhiisan karaya inuu marka waxa waxaway daatada markaa bacadka inuu taagnaado inuu taas ilaahay ku caabudaa waxay noqonaysaa bidca ya nadarka lagu nadrayn nadru macsihii buu shabahaya nadru macsiyi buu noqonaya haddana wax kafaara nabigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa axaadiis kaleo saasoo kale aan la sheegin kafaarana waa jirta sida gabadhii ku nadartay inay waxa weeye markaa eh, aynay kabagashan eh, ay markaa lugayso daabad aynay korin saana kusoo xajiyo ina allaha haniyun can shaqaa'i eh, ukhtik ayaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam walaashaa inay dee rafaaddo oo yacni markaa balanbasho ay dhibaatooto ilaahay khani buu ka yidhi hmm. yani muruha faltarkab waltantacil waltaxuja aw kama qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi amar oo daabadda ha korto oo markaa waxa weeye rakuub ha ka dhigato kabana ha illato ha gashato hana soo xajido marka waxaa la kala saaray wixii qurbada ahay iyo waxaan ahay wixii qurbada ahay iyo waxaan qurbada ahayn baa la kala saaray bacdu ahlicilmi oo marka waxa weeye hadduu anwaacda nadarka qaar yidhi waxa weeye waa xaaraan yidhi waa jiraan laakiin waxa weeye calaa kulli xaal sida jamaahiirtu mareen waa in marka aanu xaaraan ahayn haddaan ictiqaadkaas aanu la socon ictiqaadkaasi haddaanu la socon inaanu xaaraan ahayn ayaa marka jamaahiirta culamadu mareen xadiidka laba boqol iyo laba iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam man akala naasiyan wa huwa saa'imun falyutima sawmah man akala ku kastoo cuna naasiyan xaaluu ilowsan yahay wa huwa saa'imun wuxuu cunay wa huwa wa huwa saa'imun walxaal huwa isagu saa'imun uu sooman yahay buu cunay falyutima ha dhammaystiro sawmahu sownkiisa ha dhammaystiro fa inamaa acamahu allah fa inamaa acamahu allaahu waxaa quudiyey oo qura allah baa quudiyey wa saqaahuna waraabiyeyna allahum baa quudiyey oo waraabiyey yacni soonkiisaa dhammaystira xadiiskan bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu tilmaamayaa qofku hadduu isagoo sooman is-ilaawo oo wax cuno ama wax cabbo ilowshiyana arrinkaasi ku dhaco inuu soonkii si dhammaystiraayo waxaana laga fahmayaa inaan wax qalli aanu saarnayn wax qallihii inaanu saarnayn soonkiina inaanu ka jabin baa laga fahmaya waxaanu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam allaahunbaa quudiyey oo waraabiyey marka cunistaa uu ilowshiyaha wax ku cunay amaba ku cabbay soonkii ka jabin mayso wuxuu noqonayaa macduur ayuu noqonaya soonkiisina kama jabin waana sii wadanaya waana sii wadanaya culamada maalikiyadu iyagu waxay yidhaahdeen oo qolada maalikiyada laga sheegay waa iska dhammaystirayaa bimacnaa waa afhaysanayaa ilaa intaa maalintu ay dhammaanayso laakiin maalintii waa qallaynayaa maalintii wuu qallaynaya bay yidhahdeen falyutima sawmahumana waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa eh, afhaysad uu afhaysanayo oo sidii ruux sooman oo kale oo waxyaalaha soonka jabiye isaga ilaalinayo yacni taas ayaa markaa looga jeedaa bay yidhahdeen laakiin jamaahiirta culamadu waxay ku xambaareen soom xaqiiqiyeena sidaa jamaahirtu mareen baana saxan waayo falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystiro erayga sawm waxay akhbari kartaa macno sharci ah alxaqiiqa sharciya iyo macno luqawi ah oo looga looga jeedo imsaak ama bicibaara ukhra macno majaazi ah oo laga tilmaamayo sida markaa dadka soomani u afhaystaan oo mufadiraadka isaga daayaan oo kale ha isaga daayo ha isaga daayo waxaanay tahay hadday labadu iscaaridaan xaqiiqa sharciya xaqiiqa lugawiya waxa la qadimaa la hormariya xaqiiqada sharciga waxay tahay xaqiiqa sharciya xaqiiqa lugawiya hadday iscaaridaan xaqiiqada sharciga abaa ah la qadimaa la hormariya alfaadda sharciga waxa ku soo arooray haddii la yidhaahdo waa majaaz la yidhahdo lafteeda xaqiiqada waa laga hormarinayaa majaazka oo xaqiiqada iyo majaazka xaqiiqadaa horeysa marka falyutima sawmahu xaqiiqadii sharciyada ahayd in lagu xambaaro oo soonka ahayd ayaa saxan calaa haada marka saa lagu xambaarana waxay noqonaysaa inaan qalle saarayn xadiiskuna qalle ma sheegin haddii qalle ku waajibi lahaana nebigu waa sheegi lahaa sala allahu aleyh wasalam lianna ta'khiira albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac waayo bayaanka wakhtiga ummaddu u baahantay in laga dibdhigaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegi waayaa wax ku waajiba dee isaga uma bannaana bayaankii baa saaran iyo caddayntii ayaa markaas saaran saas aawadeed waxaa ka soo baxaysaa in lowshiyahaasi soonkii jabin maayo meelaha kale uu cudurdaarka u yahayna saas si la-eg buu la mid yahay sida qofka is-ilaawey ee salaamad naqsaday salaaddii ayna ka jabayn halkii uu kasii wadanaayo sujuudu saawina ugu kabaayo ayaa marka waxa weeye tanna noocaasoo kale ay tahay waan soonku ka jabay laakiin waxa weye waa faysanaya markuu is-ogaadana inta xataa afka ku hayo ma ma liqayo waa inuu iska tufaayo o iska ilaaliyaa inuu liqo ya saas yadaa wey saas yada ah weeyaan qaacida sharciya waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdaan aljahru waalnisyaanu yajcalaani almawjuuda kalmacduum yacni ilowshiyaha iyo garashawaagu shayga maxduurka ahee la diiday ee jira waxay ka yeelaan sidii waxaan dhicin ya walaa yajcalaani almacduuma kalmawjuud shay aan jirinoo la waayey laakiin lagaa rabay aad see ilowday sidii wax jooga kaaga yeeli maayaan masalan shay waajibaa ku saarraa waajibkii baad ilowday ama waajibkii baad garan weydo maad garanayn garashawe ama ilowshiyaad uga tagtay waajibkii ya lama odhanaayo shaygaa aad ilowday dee khalaas waxba kaama saara ee waxaa la odhanayaa dee hadda la kaalay man naama can salaatin aw nasiha falyusalliha ida dakaraha laa kafaalata laha ila daak irjic fasalli fainaka lam tusalli shaygii waajibkee lagaa rabay hadduu garashawo ama ilowshiye kaaga baaqdo waxaa lagu odhanayaa la kaalay dembina kuma qabtid inaad markii hore la iman weyday laakiin waa lagaa rabaa sidii buu dimmadaada u saaran yahay la kaalay laakiin shayga laga xaaraantinimeeyee aad ku dhacday ee garashawaa ama markaa ilowshiye aada ugu dhacday waxaa ilowshiyihii ama garashawaagii kaaga yeelayaa sidii waxaan dhicin kaannahu lam yaqac masalan nin baa markaa saxaabada ka mida nebiga ayuu la tukanayay salaadii sala allahu calayhi wasalam markaasaa nin baa hindhisay markaasuu yihi alxamdu lilah markaasuu yarxamuka allah markaasaa hoosta laga yani ninkan salaada dee ku hadlaya oo lafdigan khitaabkiina ku jira markaasuu yihi waa sukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay war hooy idinka goblantaya maxaa iga soo eegeysaan buuhi ya markaasay u tilmaamay inuu aamuso waa aamusay waa iska watay hadhow markii nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii ka baxay wuxuu ku yidhi inna hadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadan dadka hadalkooda wax ka midi kuma bannaana waa tasbiix iyo dikri iyo qur'aan la akhrinayo weeye marka hadalka dadku kuma bannaano mana odhan salaaddii way kaa burtee ku noqo waayo shaygan uu ku dhacay waa shay maxduura sooma waa shay la diidey oo la xaaraantinimeeyey oo salaadda gudaheeda in lagu hadlaa ma bannaana dadkii lala hadlaa mukaalamadii dadka lala hadlayay waa xaaraan laakiin maadaama arrinkani uga dhacay garashawaa uga dhacay oo jahli uga dhacay wuxuu ka dhigan yahay kaanahu lam yaqac sidii waxaan dhicin oo kale u ka dhigan sidii waxaan dhicin oo kale ayuu ka dhigan mawduuca hadda aynu joognaana waxa weeye waa nisyaan ilowshiyo keensaday inuu markaa waxa weeye cunistii iyo cabistii laga xaaraantinimeeyey inuu la yimaado shay maxduuru ku dhaca ya waxaynu soo aragnay annisyaanu waljahlu yajcalaani almawjuuda kalmacduum shayga maxduurkee dhacaya ee jira sidii waxaan jirin oo dhicin oo kale ka yeelayaan kaannahu lam yaakul walam yashrab saasoo kale u ka dhiganya mar hadduu saa ka dhigan yahayna soonkiisi waa u jiraa soonkiisi mar hadduu u jirana qalla ma saara sidaa jamaahiirtu ku tageen ayaa saxan halkaa hainoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk